halkan waxaa lagaga hadli doonaa dhulkii aan cidi lahayn waxa lagu yeelanaya lagu milkiyayo waxaa kale oo laga hadli doonaa insha allahu taala khayraadkii dhulka qaabka iyadana loo yeelanayo axaadiis baa ku soo aroortay oo baabkan asal u ah waxaa ka mid ah axaadiista ku soo aroortay xadiidka saxiixa ku sugan nebigu alayhi الsalaatu wasalaam inuu yihi man camara arda laysat fa fahuwa axaqu biha qofka camira dhul aan cidi lahayn isagaa u xaq leh akhrajahu lbukhaari sidoo kale xadiid kale ayaa waxaa ku soo aroortay oo sunanka ku jira man a ah, man axyaa arda mayitata falahu fiiha ajr wma akalat اlcawaafi minha fahuwa sadaqa qofkii nooleeya dhul meyd ah dhul aan yani cidi waxba ka qabsanin oo sidiisiiya ajar buu ku leeyahay wixii xayawaanaadku ay ka cunaan intuu wax ka beero wixii ay ka cunaanna sadaqad bay u tahay waxaa kale oo soo aroray isaguna xadiid man axyaa arda mayitata fahiya lahu qofkii nooleeyo dhul meyd ah isaga ayaa iskale axaadiistaas iyo kuwo kale oo xaggii macaadinta iyaguna ku soo arooray iyo iqطaacii iyo dowladdu inay cid u jari karta iyo arrimahaas aynu arki doono in sha allahu tacaala ayaa baabkan u asala waxaa halkan markaa sheekhu uu kaga warami doonaa ciddii xaq u lahayd dhulkaa inay noolayso iyo dhulkan la noolaynayaa noocii uu ahaa iyo nooleynta lafteedu wixii ay tahay markaa kadibna wuxuu u gudbi doonaa khayraadkii dhulka iyo qaybaha ay kala leeyihiin wuxuu yihi man jaaza qofka ay banaanaato an yamlika alamwaala inuu maal yeesho inuu maal milkiyo nuskada nuskada qaar waxa qormaya an yatamallaka taasaana xagga macnaha sii fiicano an yatamallaka alamwaal qofka ay suuragal tahay in uu maalka maaragtay waxa uu milkiyi karo maha yani inuu lahaan karo maaha laakiin inuu lahaansho soo kordhisan karo isagu ficil markaa inuu ku milkiyi karo ficil isagu la yimid inuu ku milkiyi karaa qofka ay suuragal tahay jaaza an yamlika almawaata biya dhulkii aan noolayn inuu nooleeyo inuu ku yeesho yaa suuragal ah oo yaa banaan wey oo jaa marka an yamlika alamwaal milkigu wuxuu ka suurooba xataa ilmihii yaraa yaraaye radiica ahaa ilmihii radiica ahaa milki baa ka su lakin tamalluka suuragal maaha inuu wax yeesho wax leeyahay waa suuragal laakiin inuu isagu ficil sameeyo wax ku yeelanayo suuragal kama aha laakiin qofkii caaqilkaa ee baaliga ahaa dee qofkaasi ayaa isagu ficil uu sameyn wax ku milkiyi karayay haddaba qofkii noocaa ahaa haddii uu dhulkii nooleeyo aan cidi lahayn isagaa yeelanayo wy waxay tahay oon arki doono idan shardiga koobaad waa sixatu tamaluk waa in qofkan ay ka ansaxayso in uu wax milkiyi karo markaasaa qofkii dhulkii hadduu nooleeyu wax ka qabto uu noqonayaa qof markaa yeesha waxaa markaa meesha isaguna ku baxay de addoonkii haddii uu dhul nooleeyo ila addoonkii xoola ma laha tamalugii ka suuragal ma aha markaa isagiina dee nooleyntiisii socon mayso wuxuu yihi walaa yajuusu lilkaafiri gaalkii uma banaana an yamlika inuu wax ku yeesho bilixyaai dhul inuu ku yeesho noolayn fi daari lislaam dhulka muslimka dhulka islaamka daar lislaam dhulka islaamku degan yahay gaalkii ajnabi buu ka yahay dhul islaam markuu dhulku yahay cid qura ajnabiya waa ciddii gaala marka ninkii gaalka ahaa dhul islaam oo mawaat ahaa waa nooleeyo beer baan ka dhigtay ama guri baan ka dhistay kuma milkiyayo waa loo diidayaaba maxaa yeeley waa ajnebi dhulka naca muslimiinta iskale isaguna ajnabi buu ka yahay wixii uu iibsaday xoolihiisa ku gato ama dee markaa cid ka dhaxlo dee maaragtay uu dhaxli karayay dhaxalkiisa u banaana iyuunbuu yeelanaya ama cidi uhibayso laakiin dhulkaa mawaadka xaqii muslimiintu ku tacalluqay isagu waa ajnabiyo ma yeelanayo marka laga eegi maayo waxyaalahan dee dadku ay qiimeeyaane halkan soomaali baa degtay kan oramadii yaanu noolayn ama kan muxuu ahaaye ethoobiyaanka ah ama kan maxaygaa ah, waxaa lama eego islaamku waxaa ma eego islaamku wuxuu eegayaa qofkan hadduu muslim yahay dhulkii muslimka mawaadkaa ah inuu noolayo xaq buuli reer hebel baa dega waxaasi macno male soomaalina dhul ma laha reer hebel dhul ma laha muslimkaa dhulle muslimka iyaa dhulle markaa dhulkii markuu dhul islaam yahay qofkii muslimkaa min aqsa dunya adduunyada meesha u dambaysa hadduu ka yimaado oo uu yimaado meeshii beer ka dhigto ama uu noolaysto isagaa yeelanaya kor haddaanay meel hore loo nooleeyey ahayn gaalkii isagu laakin waa ajnabi wa yamliku gaalku wuu milkiyaa fi daari shirki dhulkii gaalada hadduu meel mawaad ahayd oo cidi aanay lahayn uu ka xaadho u dee noolaysto wuu yeelanaya ilan marka horeba meeshu meeshoodii bay ahayd innagana wax darara iyo dhibaato ah inaguma hayso marka nuskadan kolley eh, najmu thaaqibka hadal baa meeshan ka dhacay hadal baa sakti baa jiro oo kolley eh, hoostay ku qorayaan laakiin sharaxa iyo intaa waa ka dhacsay wayamliku fi daari shirki ninkaa gaalkii markaa daaru shirkiga ama dhulkoodii meeshii mawaadka ahayd hadduu nooleeyo u yeelanaya dee maaragtay man camara ardantii dee cumuumkeedii uu soo gelaya loona diidi maayo dee maaragtay waa dhulkiiba iyagaa le wa kullu mawaatin meel kastoo mawaada oo lam yajri calayhi aatharu milkin raad lahaansho oo hore aan lagu hayn lam yajri caleyhi aanu ku dureerin oo aan lagu haynin atharu milkin lahaansho raadkii yacni in cidi lahayd wax raadahoo ka muuqda oo sheegaya dhulkan inay cidi lahaydi meel kastoo aanay jirin walam yatacallaq bimaslaxati caamir dhul camiran oo noolna aan maslaxadiisu ku tacalluqaynin oon maraafiqdiisii ka mid ahayn jaaza waxaa banaan tamalukuhu bilixyaa in lagu yeesho noolayn dhulkii markaa la yeelanaya bu hadda kaaga hadlaya dhulka la yeelan karee la noo marka la nooleeyo la yeelanaya waa in laba shardi laga helay shardiga koobaad in dhulkani uu yahay dhul aan lahaansho hore ka muuqan marka lahaanshaha hore laftiisana nooc yaroo tafsiil ay noogu iman doono qodobka labaad waa in aanu ku tacalluqin dhul caamirahoo la nooleeyo ama cid ay leedahay oo milki ah maslaxadiisii sida hadday barkada ahayd halkii biyuhu usoo marayeen ee gacankii biyaha usoo qabanayey yaanay cidi nooleynba halkaasoo weligeed aan wax lagu falin laakiin gacankaa ku yaalla qofkana biyihi ugu soo marayaan iyaa dee maslaxadii maslaxadii barkadan weeyaan qofkani meesha u nooleystay ee uu hagaajistay wixii usoo halkii wax usoo marayeen weeyaan marka ma odhanaysid halkaa mar haddaan idin waxba ka qabanin waan iska noolaysanayaa maxaa yeelay tacallaqa bihi maslaxat lcaamir meeshan camiran ee la hagaajistay ee wax laga qabsaday maslaxadeedii iyaa ku tacalluqday oo dee dhibaataad isagii soo gaadhsiineysa marka waa xariimka waxaa la yidhahdo uu inoo iman doonaa isagana sheekh hadalkiisu inoogu iman wamaa jaraa calayhi aatharu milki wixii haddaba raad lahaanshe uu markaa dushiisa yaalay jara aley yani waaa ku dul socday yani waxaa lagu dul arkayaa wey atharu milki lahaansho hore raadki in meeshan cidi deganaan jirtay guryo dumay iyo waxyaala noocaasoo caddaynaya in dhulkan beri la deganaan jiray raadad hore yaa ku yaalla walaa yucrafu lahu maaliku oo haddana aan la garanayn cidle cid alla cidle aan la garanayn wuxuu yihi sheekhu fain kaana fi daari lislaam hadday dhulkaa islaamka ay arrintu tahay oo meesha dhul islaam ahay raadkana ay u badan tahay raad yani waktigaa islaamkaa ah inuu yahay fi fi cahdi lislaam waktigii islaamka in guryahan inti islaamku jiray inay guryahan iyo waxaan la dhisay haddii maaragtay waxa ay u muuqato lam yumlak bilixyaai imika ana hagaajisanayo nooleynaya laguma milkiyo muxuu noqonayaa wuxuu iska noqonayaa dhul aan la garanayn cidii lahayd deetana in la raadiyo haddii la waayo dawladdaa la wareegayso masaalixda iyo wixii markaa dana loo garto iyaa lagu qabsanaya laakiin qof baa anaa iska xaalixaalinayo anaa iska yeelanayo ma soconayso wa in kaana intaasoo dhan baa nuskadan ka dhacsanay in kaana fi daari shirki haddii dhulkan raadka hore lagu arkay ay dhul gaalo tahayna oo yani dhul gaalay ahayd markii raadkani lagu sameeyey dhul gaalay ahayd oo waa cimaara jaahiliya baa lagu hayaa yani waxa weeye calaamado in islaamka ka hor dhulkan cidi degi jirtay iyaa calaamado loo hayaa faqad qiila waxaa la yidhi yumlaku ay bilixyaa haddii la nooleeyo waa la yeelanaya qofkii nooleeyay iyaa iska yeelanaya kaas haala muctamada kaasaa muctamadaho de waxa weeye nimankani wixii jaahiliga maaragtay ka horreeyey ee haddana iska baaba-ay dhulkoodaba wixii ay leeyihiinba haddii ay gaalo maaratay lala dagaalsan yahay de waxoodaba la iska qaataaba banaanaydba iminkana wixii wuu iska baaba-ay markaa sidii laa milki waxaan milki ahayn oo kale iyunbaa laga soo qaaday wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay laa yumlaku meel lagu yeelan maayo oo waxa dhici karta gaaladaa lahayd inaan diintu soo gaadhin dacwaddu aanay soo gaadhin de dacwaddu kuwaanay soo gaadhin dhulkooda la iska qaadan maayo waxaabana dhici karta inay dhaxalkiisa leeyihiinba dad islaam oo dambe dad islaam oo dambe inay dhaxalkiisa leeyihiinna waabay dhici kartaa bay yidhaahdeen yaan la milkin lakin waxaa leeyahay kol haddii aan imika wax loo hayaajinin waxana wax waktigii jahiliga ahaa uu yahay waa sidii rikaasku baba laga soo qaadano rikaaskii waa ti la iska qaadanayay ee aan la daydayn ma cid baa markaa dhaxashay iyo wax noocaasa tanna waa lamid waxba marka mar haddii w jaahiliya yahay waa la iska qaadanaya halkaa wuxuu kaga baxay ciddii wax nooleynaysay iyo wixii la nooleynayay wuxuu imika u gudbayaa nooleyntu maxay tahay wuxuu ihi wlxyaau an yuhayi alarda lima yuriid marka imka noolayntii waxay tahay ayuu u gudbayaa wuxuu yihi wlxyaau noolayntu an yuhayi-a alarda waa uu dhulkii u diyaar gareeyo limaa yuriid waxa uu doonayo waxa uu doonayo inuu dhulkii u diyaariyo weeyaan ma guri baad ka dooneysaa ma beer baad ka dooneysaa ma bustaan baad ka dooneysaa ma xero xoolaad baad ka doonaysaa meesha maxaad meesha ugu tala gashay wixii aad ka dooneysay inay meeshani noqoto muxuu yahay waa inaad wixii u diyaariso inaad ku qabsa wixii qabataa shardi maaha hawshii inaad ku qabataa shardi maaha laakiin inaad u diyaar garayso an yuhayia alarda buu ku yidhi dhulkii waa inuu u diyaar gareeyo limaa yurid wixii uu qofku doonayo fa in kaanat daaran ama fain kaana daaran wuxuu doonayaa hadduu guri ahaa ama haddii waxaan marka meesha noolanaya hadday guri tahay fa bian yabniya waa inuu da dhiso gidaaradii wa yasqufa waa inuu weliba saqafna u sameeyo ilan gidaaro dhisani guri ma noqdaan waa inuu gidaar gidaaradii dhisaa ugu yaraan qeyb kamidana waa inuu saqaf u sameeyaa albaabna waliba waa inuu usameeyaa baa lii wa an yansiba albaab ma an yucalliqa baaban ayaa lagu sii xidhinaya weliba albaabkiina waa inuu ku xidhaa ila intuu qalaalan yahay meesha banaan tahay weli guri rasmiya may noqonin marka albaabkiina loo sameeyo markaa guri bay meeshaasi noqotay inaad degto ood reerkaagii keento ood kusoo xaris waxba shardi maaha kol haddaad intaa samaysay meeshii waad u diyaargaraysay guriga maxaa loo samaystaa in la dego meeshii waad u diyaargaraysay inaad degto wey kolkaa meeshii meel aad leedahay bay noqotay wa in kaanat xadiiratan haddii ay xero xoolaa tahay ama dee geerashkii baabuurta iyo waxyaala noocaasa haddii meesha ka doonayo fa bian yuxawita calayha waxay ku imanaysaa buu yihi iyadana in uu dayrkii u sameeyo marka waa xero uu doonayo dee xero meesha de inuu meesha lahaado xeradiisii rasmiga ahayd noqoto maaha ti oo diyarada inta lasoo dhigaa haddana waxoogaa haddana la guurayay taas ma aha waa meel qofkan doonaya inuu yeesho oo uu lahaado oo saas ay dhulkiisi u noqoto xooluhu ugu xehaysnaadaan marka waa inuu gidaarkii dhiso weliba intaaba maahae wayansiba calayha albaab albaabna inuu sameeyo intaa markuu sameeyo inuu baabuurtii kusoo xeray mesh haduu geerishka doonayay ama xoolihii kusoo xaray waxba shardi maaha intaa hadduu sameeyo meeshii way u diyaar garaysan tahay wixii la doonayay kol hadday u diyar garaysan tahay wuu yeeshay qofkaasi wuu nooleeyey w fain kaanat masracata hadday beer tahay meesha beer ka doonayo fabian yuslixa turaabaha ciiddii waa in uu hagaajiya oo sidee loo hagaajinayaa de meeshii godnayd ama godadka ahayd waa in la buuxiyaa meeshii taagga ahayd waa in la simaa dhulkii dhul markaa la beeri karayo turaabkiisi uu saalix u yahay in hadda cagaftii la geliyo de shini lagu daadiyo siirkii wa in dhulkii uu diyaar u noqdo oo markaa meeshii la habeeyo wayasuuqa ilayha almaa weliba biyihiina waa inuu usoo <coughs> biyihiina wa inuu usoo kaxeeya haddii meeshu ay markaa dee biyo biyaha lagu waraabiy haddaanay roobkun ahayn hadday roobka tahay oo roobkii de waxa weeyaan roob muctaadii uu ku filan yahay de markaa waxba loo baahan maayo biyihii hadii roobku ku filan yahay lakin hadii meeshan oo kale ay tahay meel aan waxba laga beerin roobka waba lagu beerin wa kal biyo kale loo baahan yahay waa inuu biyihiina diyaariyaa hadduu meel webiya kasoo jeexayo iyo haddii uu ceel qodayo waa inuu biyo meeshi waa inuu usameeyo marku markaa biyihiina u sameeyo markaasaa deetana ay meeshii beer noqotay ama ha la beero ama yaan la beerin waa loo diyaar gareeyey inay beer noqoto ilan biyo la-aan beer ku noqon mayse wuxuu yihi sheekhu kusii daray weliba wayazraca calaa daahiri lmadhab oo u welibana beeraa ala daahir ma fi daahiri lmadhab madhabka sida ka muuqata yani naska imaamku sida uu u dhigan yahay marka sidiisa loo raaco waa in waliba la beeraa waaya marka in la beeradaasi daabitkeeni hore miyay soo gelaysaa an yuhaya alarda lima yuriid ma soo gelayso laakiin naskii imaamka umka iyo mukhtasarkaba way ku qoran tahay wayazraca ama wayajmac alxarha wazarca saasaa ku qoran wayajmac alxarha wazarca marka xarfigi de isagu waa ciidda hagaajinteedii waa in ciddii la jilciyo de maaratay cagaftii la geliyada ugu yaraan ama maaratay dibigii iyo wixii lagu qodayay xarfigu waa in ciiddii la kaakiciyo meeshiina markaa la simo taasi markay dhacday xarfigii wuu dhacay in markaa lagu daadiyo fridii qaacidadii ma keenayso an yuhaya ilardi lima yuriid laakiin naskii baa lagu arkay saasuu sheeku calaa daahiri madhab u yihi waqiila waxaa la yidhi waa muctamadkiiye tumla yamliku wuu iska yeelanayaa wain lam yazrac ma tumlaku waa la yeelanaya dhulkan wain lam tuzrac yaan la beerin be maxaa yeelay daabidkii aynu soo dhignay baa wuxuu ahaa an yuhaya alarda lima yuriid in dhulki meeshii in la diyaariyaa la doonayay de diyaarsan tahay way diyaarsan tahay shaqadii in la qabtaa shardi may ahayn haddaba waaya cibaaradan imaamka maxaynu ka yeelaynaa cibaarada imaamka waa un la awiliyo yani intaa hore ayuunbaa maqsuudka uu yahay waxba zarcigani khasab maaha lakin da markaana wuu sii taakudayaa laakiin iyadu shardi maaha xarfigan uu sheegay ayuunbaa shardigu uu yahay zarcigani dee shardi ma aha oo de tani masaa-ishii bay lamid tahay masaa-ishii shardi may ahayn in shaqadii la qabto gurigii ma inaan lahayn waa inuu habeen uhoydo ama maaragtay eh, reer soo dejiyo shardi kama inaan dhigeyn meeshii xarada ayd inuu xoolihii kusoo xareeya shardi lagama dhigeyn de halkana inuu markaa firidii ku daadiya iyadana shardi noqon mayso ila masaishan waa isku wada mide hadalkaa imaamkana waxaa lagu xambaarayaa qaacidadiisiyo eh, de markaa zarcigan uu iskaga daray un sheek kusii adkeynayaa une laakin ma aha baa laleeyahay shardi maa fahmeysa asxaabta marka qaarkood saasay sameynayaan naskii imaamka marka ay arkaan in cibaaradu marka qaarkood baad hadalka markaad sheegayso waxyaalo yarood iskaga akidaysaad ku dartaa mararka qaarkood laakiin aan rasmigii ahayn lagama maarmaankii aan ahayn iyo hadalka mararka qaarkood iska gasha dee qur-aankaa baynu ku aragnay mararka qaarkood iyadoo quyuud iyo shuruuda la keenayo lakin hadan laleeyahy waa majra alghaalib jara majra alghaalib laleeyahay lakin shardi ma aha laleeyahay warabaa'ibukum allati fi xujuurikum oo kalea dee lamid ah marka markay culamadu san ufasirayaan waxay u eegayaan de maarata waa wey qawaaciddii shareecada iyo sidii ay shareecadu maaratay u xukumaysay iyay ku fasirayaan saasoo kale markaa imaamka laftiisa nusuustiisii mararka qaarkeed iyaa waxaa la samaynayaa sidii uu cibaadada u yihi iyo wax kabedel lagu samaynaya oo la ohanaya kelmaddaas hadalkiisa way dhacday laakin daruuri maaha talaa kamida wuxuu yihi wain kaana biran meeshu hadday ceel tahay ninku meesha ceel ka doonayo aw caynan ama ilbiyood uu ka doonayo inuu dilaaciyo fabian yaxfurha waa inu maaratay uu qodo xataa yasila ila ilaa ila biyo ka gaari haddaad riigii gelisood laba boqol oo mitir qoday oonad biyo gaadhi weli meeshaa maad ye maad yeelan waayo qodidani baa la yidhi waa kharaabin nool noolayn maaha intan aad qodayso meeshu waad kharaabinaysa marka aad biyo gaadho iyay meeshii meel markaa noololitaalo noqonaysaa laakiin inta hore waad kharibtay uune waxba kamaad qaban haddaba wuxuu ku yihi markaad garatay nooleyntiina wixii ay tahay cidii wax nooleynaysan aad garatay halkii la nooleynayna aad garatay markii la nooleeyo axkaamtii buu kaaga warra wuxuu ku yihi fayamliku qofkii wuxuu yeelanaya almuxyaa waxaa la nooleyey wixii uu nooleeyey qofkii wuu yeelanaya sidii xadiidkuba ahaa keligii maahe wamaa fiihi wax alla wixii halkaa uu nooleeyay ku sugan oo min almacaadini khayraad ah khayraadka halkaa ku jira oo dhan isagaa yeelanaya hadday dhagaxaan tahay hadday ciid tahay haddii ay macdan kale tahay hadday batrool tahay wax allo wixii halkaa kasoo ilaahay ka keeno haddii ilbiyood uun meeshii ilaahay kasoo daayo ishaa isagaa iskale markuu nooleeyey kadib haddii ilaahay meeshii fajaraha caynan uu ilaahay il markaa ka sii daayay ishaa biyaha isagaa washajara geedaha ka baxay buu leeyahy wal kalea daaqa ka baxay buu leeyahay wamaa yanbutu fiihi wax alla wixii ka baxayo isku soo wadaduubo wa yambucu ee soo burqanaya wax alla wixii kasoo baxa iyo wax alla wixii kasoo boodaba isagaa iskale intaa markuu yeesho waxba usoo raacaya weliba wa yamliku macahu waxa kaloo uu la milkiyayaa maa yuxtaaju ilayha maa yaxtaaju ilayh wixii kale uu u baahan yahay min xariimi xayndaabkiisa wa maraafiqi iyo waxyaalaha uu maraaficsanaya aanu ka maarmin meeshii guribuu ka dhistay oo guribuu ka doonaya dee gurigii markuu ka doonayo waduu u baahan yahay uu gurigiisii usoo maro soo garan maysid meelo uu daabadihii ah, maarata ku xidho u baahanayaa wuxuu ubaahanayaa xashiishkiiy qashinka meelu iskaga daadiyo int wixii markaa maraafiqe laga maarmaana yahay saasuu yeelanay haddii uu tuulo dhamba dhisto guryo waxoogaa meesha ka dhisto oo tuulu ka dhigtay tuuladii waxay u baahan tahay baa la yihi meeshii dadku isugu imanay ila guryaha buu kirayn doonaa ama de dad buu ka iibin doonaa ilan waxaana guriga isaguma degaye tuulo waad samaysan kartaa intood meel banaana isaga baxdo iyaa tuulo ka samayn karta oo toban guri ama shan iyo labaatan guri dad lacag fiican haysato dee fiilooyin baad ka dhisaysaa hadhowna way ku imanayaan dadku marka ama waad ka iibin ama waad ka kirayn aday ku taallaa maxaa markaa meeshii noqonaysa intan aad dhistay oo keliya ma yeelanaysa meelo banaan oo hadhow toro dadkani meelo ay isugu yimaadaan ku sheekaystaan bay ubaahanayaan meeshii ay qashinka iskaga daadinayaan bay ubaahanayaan halkii caruurta ugu ciyaaraysay malaacibtii baa loo baahanayaa waxaasoo dhan waa sheegaya fuqaadu ilaa malaacibtii carruurta ay ku ciyaaraysay waxay noqonayaan eh, meel de waa iska danguuda ummaddan ka dhaxaysa oy u baahan yihiin qof intuu iska yimaado meeshii marka carruurta ay ku ciyaaraysa inuu yihahdo cidimay dhisin cidina waxba kuma falin anigaa degaya laga yeeli maayo waxa le waa marfaq caama dadkan ayaa waxa weeye ay u tahay xariim ama maraafiq ay u tahay meel ay markaa ku intifaacaan oo aan laga maarmin inta ay u baahan yihiin oo dhan laga soo agdhawaan qofkii imaada cusub wax dhisanaya intaa uu ka durkayaayo wixii aan intaa ahayn ayuu ka dhisanaya waqiila qiil baa wuxuu leeyahy laa yamliku lmaa biyihii milkiyi maayo weliba biyaho keliya maahe baa la yihi waa waxyaalaha dareeraha ah oo dhan biyaha iyo batroolka iyo wixii kasoo booda dhulka ee dareero ah il ama biyo ha noqoto ama batrool ha noqoto haddii kasoo baxdo ma yeelanayo ayuu leeyahayo xadiidkii annaasu shurakaau fi halaath saddex bay dadku wadaagaantii waa uu maaragta ayuu cuskanaya anaasu shurakaau fi halaaa almaa walkala wannaar markaa biyihii dadkay ka dhexeeya dareeraha kalena waa looga qiyaas qaatay waabay ku tusaaleynayaanba wa hada jaarin ayda fima nabca fi milki min anifti wa naxwihi naaf niftigii ama batroolkii soo booday wejigaa ku jira biyuhu isagana wuu ku jiraayo lama yeelanayo bal imka dawladdu kale ku dhaqmaano batroolka dee qof ma yeesho haddii beertiisa uga soo baxdo waxay leeyihiin waa wax markaa waa dan guud bay odhanaya laakiin walmadhabulawal buu sheeku ku yiri madhabku waa kaa hore maxaa yeelay annaasu shurka fi halaat ha ahaatee dee ceelal lalahaabaa jirtay waktigii nebigaba waa kii cuhmaan radi allahu tacala canhu ceel intuu iibsaday haddana muslika u waqfay dee iibkumu asixeen haddaanu isagu yeelanaynin marka in ceelkii la yeelan karo iyaa xadiidku tusiyey dee markaa ishiina waa lamid u ceelkii meeshiisana uu ka qotay isagaa leh ishii uga soo baxdayna isaga ayaa leh annaasu shurakaau fi halaatata laleeyahayna waa biyihii iska socday daadkii socday waa la wada hadduu doono dhulkaagii hamarayo inta aanad ka meel ku xaraysanin waa la wada leeyahay webigaa qulqulaya waa la wada leeyahay roobkaa da-aya waa la wada <clears throat> taas wey wuxuu yihi walaa yajibu calayhi kuma waajibayo badlu shayin wax inuu bixiyo min dalika waxa uu hantiyey kamida ila almaaa biyaha mooyaane fainahu yajibu calayhi waxaa ku waajibaya badlu fadlihi dheeraadkiisa inuu u bixiyo oo uu ugu deeqo lilbahaaimi imi mayeeraankii duuna zarci beerihii maya biyihii meesha kaaga soo baxay il biyood baaba ilahay kaaga dilaaciye ama de ceel baabaad ka qoday meeshii oo deetana ceel bay maarata kasoo baxay biyaha kuu soo baxay oo keliya ayay waajib kugu tahay inaad bixiso wixii kale o dhan inaad bixiso laguguma le dhagaxaan baa loo baahan yahay beertaadun baa laga helaya macdan kalea loo bahan yahay halkaagan baa laga helaya dhir baa loo baahday caws baa loo baahday waxaad leedahay halaiga <clears throat> iibsado waxaad bilaash ku bixina bilaash inaad ku bixisa ay kugu waajib tahay oo aan biyaha ahayni ma jiro biyihiina waa goorma waa markii dee shuruud laga helo waa in waxa ay yihiin biyo dee soo burqanaya sida abushujaaca bay nagu soo martay yakuna ma yastaklif waa inu wax markaa khaliifa leh yani biyo kale soo dabamarayaan ama kuwii barkada kuugu jiray dee waajibi maayaan ad iibineysa laga iibsadaad leeda laakin ceelki iyo ish iyo ishi weeyaan shardiga kale ee halkan inoogu sheegay waa in dheeraad ay biyahan adiga kaa yihiin wixii aan dheeraadba kaa ahayn inaad bixisaa kugu waajib noqon mayso qodobka saddexaad waa in cidda u baahani ay wax nool tahay noole waa inay tahay muxtarama ama dad ha noqdaan ama bahaa-im markaasay kugu waajibaysa laakiin wax aan noolo ahayn dhir iyo beera iyo bustaan iyo waxaas kugu waajibi maayo waxaa iyadana markaa laga qaatay xadiidkii nabiga alayhi الsalaatu wasalaam saxiixayn ku jiray laa tamnacuu fadla اlmaai litamnacuu bihi اlkala-a halkaana markaa shardi kalaa laga qaato afraad laa tamnacuu fadla almaa dheeraadka biyaha ha mancinina oo dadka ha u diidina litamnacuu bihi اlkala-a si aad daaqa dadka uga caydhisaan de xoolihii biyana way ubahan yihin baadna way baahan yihin markaa de halkii biyana ay ka dhow yihiin iyaa dadku usoo foofinayaan xoolahoodii markaa adigoo doonaya in aanay aaggan laga soo dhawaan oo xoolahaagoo kelihii intan ay daaqaan oo aan laga soo agdhawaan dhawaan iyaad biyihii meesha yaallay xidhanaysaayoo maarata beertaadi ayaa dadkii markaa biyihii xoolihii ka waraabin waayeysa si ay meelo kale ugu fuufsadaan xoolahayda biyo ka helayaan marka waxay culimadu halkaa shardi kale ka qaateeno waa in meeshan ceelkaagu ku yaallo ay daaq leedahay meel daaq leh oo loo soo fooftegi karo waa inay meeshu tahay haddii aanay daaq lahayn iyadana waxba kugu qasbanid baa la yidhi inaad biyihii bixiso marka hore maxaa idin keeneen ad soo aroor tagteen ee waa in dadkani marka hore ay daaqa soo raadsadeen iyagoo daaqii soo raadsaday iyo biyihiina u baahdeen laakin maa inay min aqsa dunya adduunyada maarata halkii ugu sheetay adiga daraada biyahaaga ay uga yimaadaan haddana lagu waajib yeelo in ade markaa waa lagu kala ceelkiiba markaa wuxuu noqonayaa ceel aan laguba kala bixin de saasuu noqonaya wuxuu ihi sheekhu wain taxajara hadduu xayirto shay-an wax oo min almawaati mawaadkii kamida taxajurkii waa sidee bian sharaca waa inuu bilaabay fii ixyaa'ihi nooleyntiibuu bilaabay walam yutamim laakin muu dhamaystirin yani waa calaamaduu sameeyey qofkii meeshii uu soo yar alcalaamadiiyey oo calaamaduu ku sameeyey ama dhagaxaan buu kusoo wareejiyey yani aduu shay uu tusinaya inuu qofkani doonayo meeshan ama uu soo ooday wax tusinaya inuu qofku meeshan wax ka damacsan yahay ayuu sameeyey oo inuu nooleeyo uu ka damacsan yahay tilmaami kara laakiin de muu nooleynin wuxuu yihi sheekhu fahuwa axaqu bihi isaga ayaa u xaq lahoo de isagaa usoo horreeyey oo man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimu fahuwa lahu xadiid sanad ahaan u daciifa laakin caleyhi alcamal culamadu ay ku dhaqmeen qawaaciduna ay markaa u nusreynayso ayaa taa markaa tilmaamaya xadiid sanad ahaan u daciifa laakin jara caleyhi alcamal culamada camalkoodu uu ku maaragtay ku ku taagan yahay culamadu ay ku dhaqmeen qawaacidda guudna maaragtay eh, ay u gargaareyso afraaddiisa qaarkood oo axaadiis gaari kuso aroortayna ay jirto man qaama min majlisihi eh, uma rajaca ilayhi fahuwa axaqu bih qofku majliskii uu ka kacay hadduu usoo noqdo isagaa u xaq leh maa muxuu ugu xaq yeeshay de waa sabqiga soo horeyntii uu soo horreeyey wey soo horeyntii uu soo horreeyey iyaa dee tusinaysa sidoo kale bina munaahu man sabaq mina waxaa markaa degaya qofkii kulba soo horeeya oo de maarata hashiisa ku tu iyaduna de waa halkii markaa lagu cibaadaysanay kulba qofka uu soo horeeya markaa nusuus yani afraad soo hoos gelaysa xadiidka oo axaadiisteedu ay asaxday ama ay sugan tahay na waa jiraya markaa isaguna xadiidkii markaa macmuul bihi oo lagu dhaqmo ayuu noqday man sabaqa ilaa maa lam yasbiq ilayhi muslimu fahuwa lahu isaga ayaa iska yeelanaya hadaba qofkan hadduu meeshii usoo horeeyey uu calaamada ku sameeyey yaanu noolayn be isaga ayaa u xaqle fahuwa axaqu bi xadiidkuna fahuwa lahu fahuwa lahudani laguma xambaarin milki wuu yeeshay ma aha ila haddii kale xadiidkii ba isjiranayaan man camara ardan eh, maaragtay laysat liaxadin fa fahuwa axaqu biha ama man axyaa ardan mayitatan fahiya lahu axaadiistii kale aynu soo marnay qofkii markuu nooleeyey baaba la layihi markuu camiray isagaa u xaq leh ama isagaa leh haddii la yidhahdo hadduu maaragtay usoo horeeyaba isagaa leh dee nooleyntii markaa shardiba may noqoteen axaadiistaasina waxay shardiyaysay nooleyn bay shardiyeysay markaa fa huwa lahudani yaa waxaa yii yani waxa weya huwa axaqu bi isagaa u xaq leh e ma aha inuu sidaa ku milkiyey ilan axaadiista kaa tusay in ixyaa lagu milkiyeye mujarad sabqi aan lagu milkiyey haddaba markuu u xaq yeesho muxuu samayn karaa dee inuu nooleeyo nooleyntiisa isagaa u xaqle markuu nooleeyana wuu yeelanaya inta aanu nooleyn wa in naqalahu hadduu u gudbiyo oo uga tago uga tanaasulo ilaa gayrihi cid kale hadduu xaqii u naqliyo yihahdo hebelow waa kugu wareejiyey adigu noole saara thani kaa dambe ayaa noqonaya axaqa bihi mid u xaqle e xaqii shareecadu ay si ku siisay baad ka tanaasushay qof kale ad uga tanaasushay dee qofka aad uga tanaasushay waa harecadi ku siisay wixii ay ku siisay haddaad cid kale u yeeshay de waa lagu diidi maayo lagu diidi maayo wa in maata hadduu geeriyoodo qaama waarisuhu maqaamahu fihi dhaxlihiisa ayaa booskiisii gelaya oo waa xaq laga dhaxlayo sida xuquuqdii kalaba de xaqu shufcihi iyo wixii lamidka ahaa wa in baaca haduu iibiyo hadduu iibiyo maxaa laga wadaa yani mid baa yidhi war niyo waxoogaa aan kuu dhiiba meesha iga iida iyo haye markaa de waxoogaabuu markaa ciwad buu ku qaatay bedel buu ku qaatay inuu qof kale meeshii isaga uu nooleeyo lam yasixa baycuhu bayciisu asixi maayo maxaa yeelay de milki baa beyci u shardiya meeshii ma iibin kartid milki la-aan tanaasulkana waa xaq oo bayculxuquuq sidiisa sidiisa maarata waxa weyaan xuquuq aan acyaani ku tacalluqin lama iibiyo xuquuq aan acyaan ku tacalluqin oo aan yaani waxa weyan cayn aan ahayn waa lala kala wareegaya dee lama iibin jirin sida xaqu shufcihi oo kale waa inagii soo marnay in aan la ogolayn tana waa sidii oo kale marka la yasixu lbayc wa qiila qiil baa wuxuu leeyahay yasixu wuu asaxayaayo dee qofkani mar haddii naqligiiba aynuu ogolaanay inuu cid kale uga tanaasuli karo dee ha u banaanaatay inuu markaa ka iibiyaana shufcada iyo dhaliyada cid kale uga mutanaasuleyni qof shariiga un baa soo gelay qof aan shariig inuu yidhaahdo waa kaaga tanaasulay dee suuragal may ahayn marka halkan kole haddii tanaasulkii uu banaan yahay bayciina ha banaanaada buu weli laakin waxaa leeyahay maya tanaasulkani de waa bilaaciwad wuxuu markuu bilaaciwad yahayna shareecadu waxyaalaha qaar way ku tasaahushaa waa tawasiyadii o kale iyadoo majhuulaba la ogol yahay laakin baycii axkaam gaaru leeyahy milki baana shuruudiisa kamid a laa tabic maa laysa cindak ama maal maarata naha an bici maa ma ma eh, maa lam yudman an ribxi maa lam yudman wuxuu yihi wain lam yuxyi meeshii haddaanu noolaynin haddaba ninkii mutaxajirka ahaa wa taalat ilmuddatu muddadii ay dheeraato qiila lahu waxaa la odhanayaa imaa an tuxiya inaad noolayso iyo wa imaa an tukhaliyahu inaad udayso ligayrika keyrka labada kala doorade ama noole ama cid kale dee u daa maxaa yeelay lianna ataxa ataxjiir aw ataxajur fiihi tadyiq cala annaas dadkii waad ku ciriirday meeshii wax manfacaana maad keenin adigiina kuma intifaacin ummadii kale inay ku intifaacdo waad ka hor istaagtay markaa xaq uma lihid baa lagu leeyay fain istamhala hadduu yidhahdo wakti halay siiyo umhila waxaa loo qabanayaa muddatan qariibatan waxaa loo dibdhigayaa muddo dhow oo aan fogey oo lagu nooleyn karo saddex maalmood iyo afar maalmood iyo odhan mayno muddo xadidi mayno qaadiga ayaa eegaya muddo markaa macquula oo aan muddo dheer ahayn ayuu u qabanaya fa in lam yuxyihi muddadii markay dhamaatay hadduu nooleyn waayo jaaza ligayri an yuxyiyahu inaad habeenkaasun adigu kusoo guddo oo aada markaa uqaadato un muxuu ahaaye Eh, sabaradaha iyo wixii ada kale maarata u isticmaaleysay kolba wixii de maaragtay qalabka ahaa ee lagu nooleynayay ama aada soo qaato intaad ustaadadaadii iyo nimanka kuniyay wixii aad soo kaxaysato habeenkiiun adigoo meeshiiba dilaaciyay oo je maaratay dhigaya saaskii dhigaya un lagu yimaado cidi kuu qabsan mayso haddaad nooleyso ada kale jaaza ligayri an yuxiyo inaad xataa dawladdii tirahda ninkii wa kaasoo waktigiina u ka dhamaaday muu noole waxba shardi maha baa la muddadii dhamaatay khalaas waad usimantihi kusoo kallii kartaa wuxuu yihi wain aqطaca alimaamu imaamkii hadduu kuu jaro dawladdu hadday ku siiso mawaatan dhul mawaada saara wuxuu noqonayaa qofkaa muqac saara almuqacu kaa loo gooyey wuxuu noqonayaa kalmutaxajiri dawladdu markay meel ku siiso mawaada miyaad sidaa ku yeelanaysaa waxay yidhahdeen waa laba qaybood in ay kuu siiso si aad u noolayso iyo in ay kuu siiso inaad adigu lahaato oo dee waraaqihii wixii maarata lagu qoro marka ka laguu siiyey si aad u noolayso mutaxajir baad noqonaysa ilaa aada noolayso ma yeelanaysid markaad meeshii wax ka qabatay aada noolayso iyaad meeshii yeelanaysaa haddii laakiin lagu yeelay hadii laguu siiyey in aad sidaa ku yeelato noolayn la-aan waxay rajaxayaan inaad sidaa ku yeelanayso ikan qolyahan reemiyiga inta meel iska qabsadaan dawladihii hoosiyo meelaha u imanaya halka la siiyale haddii dee si saxoo d loo arkay inay maslaxad ku jirto in la siiyo oo sidaa loo siiyo loogu qoro milki markaa way iska noqonaysaa sida markaa muctamedka madhabka u yahay wuxuu yihi wamaa bayna alcaamiri marka dabcan iqaacuna de axaadiis baa kusoo aroortay saxiixaynka waxaa kusugan nabi sal aqطaca zubayra arda min amwaali bani nadiir nabigu alayhi الsalaatu wasalaam dhulkii banu nadiir ay ka kaceen qeyb kamida ayuu zubayr bn cawaam radi allahu tacaala canhu uu siiyey maaratay uhibeeyey iqaacu waa ina dawladdu in kuu geyso kutalada intaa qaado way markaa banaan tahay laakin waa in dee laga eegayo ah iyo waxyaalo noocaasi waa inaanay meesha soo gelin qaraabakiil wuxuu yihi wamaa bayna alcaamiri waxa haddaba dhulkii camirnaa dhulalkan udhexeeya guryihii iyo beeri meelahan udhexeeya oo min shawaarici wadooyinka ah rixaabi barxadaha ah maqaacid aswaaqi suuqa suuqyada maqaaciddoodi meelihii la fadhiisanaya wax lagu iibinayay ee aan cidi lahayn laa yajuusu tamalukuhaa in lagu milkiyaa ma banaano bilixyaa noolayn wadadii qaybinta dhisato inaad tirahda anaa nooleeyey ama maaragtay meelihii maraafiqda ahaa ee mala malcabkii ciyaalka meeshii carruurta ku ciyaaraysa wixii lamidka ahaa iyo aad tiraahda anaa noolaystay lagaa yeeli maayo maxaa yeelay hada yaduru bilmuslimiin ba muslinkii buu dhibaya marka waxyaalaha meelaha danta guuda ee loogu talagalay dadku ay iskaga nafisaan waa danguuda guuda ka dhaxaysa qofna ma nooleyn karo oo yani inuu nooleeyo kuma yeelanayo bal wuxuu yidhi walaa yajuusu fiiha albinaa in la dhisaa xataa ma banaana maxaa yeele dad kama dhibaya waddadii lama dhisi karo hal mitir kama dhisan kartid dayrarkiiba imika waa lasoo wada gaa wadooyinka dhibaata lagu haya maankii culamada aad arkaysa marka qaarkood oo iska goosanaya oo dayrkii oo kale magaaladii o dhan baa wada sidaasa sheekh de haya adigii garanaya inaan waddada la dhisan karin ee ogaa inay xaaraan tahay arrintani in aad iska dhisato maxaa markaa cilmigii muxuu faaida sameynaya haddii waa la sameeyo in ad leed adna waddadii markaa ummadda la boobeyso waxani waa waddo ummaddaasaa wadale ma dhisi kartid ma qaadan kartid waa wax umadda ka dhexeeya intaad iska soo xidhato baarkin baabuur aad ka dhigato may wuxuu yihi laa yajuuzu tamalukuha bilixyaa walaa yajuuzu fiiha albinaa in la dhistaa ma banaan wala lbaycu in la iibiyaa ma banaano wala shiraaw in la iibsadaana ma banaana waa dan guud waman sabaqa qofkii u dheereeya ilaa shayin minhaa wax kamid ah meelahaasi jaaza lahu waxa u banaan an yartafiqa inuu iskaga manaaficsado bilqucuudi fiihi fadhiisashada u fadhiisanayo maa lam yadura waa haddii aanu dhibaynin bilmaarati dadkii maray wadooyinkii oo kale inaad waddadii meel ka mid kamida ah iska fadhiisato waa lagu ogol yahay haddii aan dhibaato keenayn haddaad doonto aaduma fadhiisatidba lilbayci washiraac alaab yar baad haysataa kaaryoona yar iyo waxba ad markaa kaaryoona mashila soo istaagtay oo doonaysa inaad markaa wax ku iibiso waa lagu ogolyahay haddana wadadii ciriir ka dhigayn oo baabuurta iyo wixii aanay markaa dhibaato soo gaarin xataa dalaayad yar iyo waxbaad ku samaysan kartaa baa mushkilad mala wuxuu yihi fain qaama hadduu qofkii ka kaco halkii uu fadhiistay wa naqala canhu qumaashahu maradiisiina uu markaa ka gurto ama alaabtiisi qumaashku waa maryihii de hadduu marye iibinayey haddaanu marye iibinayna de alaabihiisii kale u iibinayo uu ka gurto oo saa kaga tago kaana ligayri an yaqcuda fiih waxa u banaan dadkii kale qof kale oo isaguna doonayda inu markaa meeshii manaaficsado inuu iska fadhiisto hadduu kii soo noqdo isagaa u xaq yeelanaya kii hadduu soo noqdo uu yidhaahdo waxbaan de waan soo noqonaya wuxuun baan ku yar maqnaa isagii baa u xaq yeelanaya waa loo banaynaya leanna nabigu alayhi الsalaatu wasalaam waxa uu yihi man qaama min majlisihi uma rajaca ilayhi fahuwa axaqu bihi ma fi saxiix muslim qofka majliskiisii ka kaca ee haddana usoo noqdaa isaga ayaa u xaqle wain aala muqaamuhu buu yihi wain aala muqaamuhu man sabaqadii baynu markaa gaayo uga dhigaynaa waman sabaqa ilaa shayin minha jaaza lahu an yartafiqa bilqucuudi fiihi wain aala muqaamuhu joogitaanka halkaa joogayaa haba dheeraato wa hunaaka gayruhu dad kale oo doonayaana haba jiraan dad kale oo doonayaana haba jiraane isaga ayaa u xaq le markaa haayanu inta ka dhigaynaa leanno ishkaal baa ku yar jiro oo khilaafkan soo socda iyada lama gelinayo muhadabkuna khilaaf wuu ku sheegay laakin khilaaf ku sheegay sida kan soo socda ma aha marka waxaynu ka dhigaynaa cibaaradaasi sida wadaadkan shaarixuna uu marayo inay arrintu tahay uun hadalkani hadal markaa halkii hore la socdo oo qofkii meeshaa fadhiistay muddada fadhiyaa haba dheeraato wakti sanawaad buu halkaa wax ku iibinayay lama odhanayo warde dad kale iyaguna waxaa jira meel ay wax ku iibiyaan le-e iminka muddaad ku iibinaysa iska eeg haddaba oo u baneen la odhan maayo aw sabaqa wain sabaqa halkaa hore markaa waynu ku cadfitan waman sabaqa ilaa shayn soo mu lahayn aw sabaqa ay wain sabaqa hadday usoo dheereeyeen ithnaani laba ilayhi meesha labaa isku qabsaday midna weliba fadhiisan labada mid waliba anaa fadhisan anaa fadhiisan ayuu isku marna way yimaadeen uqrica baynahuma waa loo qori tuuri maxaa yeelay wax de kaloo ay ku kala mudan yihiin ma jiro wax kaloo ay ku kala mudan yihiin meeshii ma jirto shareecaduna xuquuqdii sinayd in qurco lagu kala saaro way ku soo aroortay markaa qurcadii baynu gelinayna waqiila qiil ba wuxuu ley mana yuqadimu limaamu axadahumaa ninka markaa mas-uulka ka ihi isaga ayaa qofka uu isirado kanaa u mudan ayuu horreysiinaya ijtihaad maaha un inuu de ku doona iska horreysiinaya axadhumaadu ay binadari walijtihaad wey wuxuu ku hormarinayaa biijtihaadi ijtihaadkiisa wixii wuu eegayaa ku isiraado kana masalan u baahi badan kan kale wuu ka maarmi karaya iyuu markaa qadimaya yuu horreysiinaya in laakiin loo qorca in loo qori tuurayo iyaa rajaxan maxaa yeelay taasay kusoo aroortay shareecadu wa in aqaca alimaamu shay-an haddii imaamkii uu markaa cid u gooyo wax oo min daalika waa kamid ah yani wadooyinkii iyo xillo midka ahaa hadduu qof yihahdo imaamku yihahdo halkan adaan kuu jaray intaa adigu wax ku iibso hadduu saasoo kale yidhaahdo saara lmuqtacu kaa loo gooyey ba u aq u yeelanaya axaqa bilirtifaaqi b inuu ku manaaficsado isagaa u aq yeelanaya oo de waa kaa nabigu alayhi salaam iqaaca sameeyey iqaaca uu nabigu sameyey waxay tusinaysaa in imaamkii uu xaq uleeyahay wixii uu markaa dan moodo ciddii uu markaa u arkay inay maslaxad ku jirta in wax loo gooyo in loo goyn karo markaa la siin karo markaa iminka tani de in meeshii la siiyay maahe laakiin inuu meeshii isagu fadhiisto wax ku iibiyo markaa manfacadii uu yeesho ayuu markaa ikhtisaaska u yeesha ayuu aq u yeelanaya wuxuu yihi wain naqala canhu qumaashahu ama wain qaama wanaqala masakda ku kala duwane hadduu haddaba meeshii ka tago wa naqala canhu qumaash alaabtii ka qaato lam yakun ligayrihi an yaqcuda fiih cid kale xaq uma laha inay fadhiisato maxaa yeelay qof meeshan lagu qoray dowladdii ku qortay u magacawday mar haddii ay qofka ku magacawday buu qofkani ku xaq yeeshay baa layihi maaha sabqi meeshan iqaac iyuu ku xaq yeeshay mar haday haddaba sidaa tahay iqaaciina kicitaankiisan iyo tegitaankiisan kuma go-ayo dee baaqi buu yahay mar hadday sidaa tahay kii hore fadhiga uu fadhiistay iyuu ku xaq laa fadhigiina markuu ka kacay dee meesha uu ka baxay laakiin kan siintii dawladdu ay siisee logu maga loogu magacaabay meesha iyuu markaa ku ye ku yeeshay oo xaqiisu uu ku maarata ka dhashay marka taasina inuu ka kaco meeshii kuma zuulaysa saas ayaa eh, sheekhu raximah llahu tacaala uu isagu maray waaya waxaa markaa la yihi sida asaxaa ana lahu dalika ila an yacuud lianlaa tatacatala manfacat lmawdici fi lxaal mayane kol hadduu kacay intuu maqan yahay waad ka fadhiisan kartaa sida asaxaa ilan macna ma samaynayso ninkii ilaha wuu ninkii meesha dawladda ku qortay wuu maqan yahe meeshii ha cadilnaato macna ma samaynayso marka meeshii waad iskaga sii qabsan markuu yimaadana waad ubi u banayn saasa markaa muctameda wuxuu yihi waman xafara macdina baطina laa yutawasalu ilى naylihi ila bاlcamali kamacdin الdahabi wاlfidati wاlxadiidi wagayriha fawasala ilى naylihi malaka naylahu wa fi lmacdini qawlan halkan imika waaa laga gud waxaa laga gelayaa khayraadkii dhulka lagala soo baxayey iyo meeshii aad wax kala soo baxda miyaad yeelanaysa mise ma yeelanaysid waman xafara qofkii qodo macdinan macdinku waa meeshan macaadinta dee laga qotay laga soo saaro meel macdin ah macdin markaa ceelkiina macdin waa la odhanaya la qoday meeshii la qodaye dee macdinta laga raadinayana macdin waa la odhanaya wixii lasoo saaray laftiisuna macdin wuu noqonaya marka imika macdin baina qofkii qoda yani de meesha ka raadiye wey macdintii la raadinay baink waa macdinkan bainkii waa wixii la raadinay laftiisa ayaa qarsoon macdinka bainkii waa maxay laa yutawasalu ilaa naylihi waa waxa aan faa'iidadiisa naylku waa kolba wixii kaaga soo go-ee wixii kasoo go-ayey waa waxa aan lagu gaadhayn ilaa bilcamal ilaa iyo laga shaqeeyo sida macdantii dahabka madanki meshi dahabka laga soo qoday wlfidati macdankii fidada wlxadiidi kii markaa birta iyo waayra wixii lamidka dee shaqiya hawl bay ubaahan tahay wax iska yaalyaaloo soo guraysa un maaha sida dhagxaantii oo kale dhagxaantiidu lafteedu dhagxaantii waa macaadin wax lagu dhisanayay lakin de waa macaadin baa la ohanaysa inoo iman ila waa tegaysa inaad soo guraysa nistan imika wax lagu dhiso ama bataaxan taisuna waa saas oo kale una waa tegaysaa waad ku guraysaa soo ma maxaa la macdin aahira baa la ohanaya waa inoo imanaya macdinka bainkiina waa waxa aad ku gaadhayso hawl haddaba macdin baina kaa la ihahda macdin baina qofkii meel ka qota fa ilaa naylihi deetana wixii markaa de uu raadinaya naylkiisii gaadha wixii uu markaa kasoo goosanayay wax kala soo baxa wey wax uga soo go-aan malaka naylahu waxa uu soo goostay ee usoo baxay ee soo fujistay intaa isagaa le waxa usoo go-ay dahabkaa u meesha ka gaadhay uu soo helay dahabkii isagaa le wa filmacdini meesha haddaba la qodayay meeshii miyuu leeyay meeshan isagaa qotay isagaa baaray isagaa arkay in meeshan dahab laga helayo soo garan maysi kadib uu markaa hawlgali haw ka hawlgalay meeshii uu qoday uu ka shaqeeyey shaqaalu geliyey waay waxba uga soo dahabna uu ka helay meeshii meeluu isagu iska leeyahay miyay noqonaysa qawlaani laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid wuxuu leeyahay yamliku wuu yeelanaya ila qaraari ilaa gunta hoose isagaa iskale kol haddii intuu meeshan qoday wax uu ka gaaray isagaa iskale oo maxaa xaggeed ka keentay dee ceelkiiba markaa uu qodo ee uu biyo gaadho so mel isagaa yeelanaya intuu ceelkii qodo wa inagi intan hore qodayo waxa waa mutaxajir oo kale markuu biyihii gaadho wuxuu noqonayaa inu ceelkaasi ceel isagu iska leeyahay kol hadduu ugu talagalay inuu yeesho kana de isaguna macdan buu baarayay siduu uqoday ufaay uqoday uqoday markii dambe wuu gaadhay kii biyaha gaadhay buu lamid yahay ayuu qawlkaasi leeyahay wathani ka labaad waa muctamadkii laa yamlikuhu ma yeelan maayo meesha sidaa ku yeelan maayo maxaa yeelay waxa la yihi almawaat inamaa yumlak bilcimaara cimaaradu waa dhisme in wixii la dhiso oo wax laga qabto la hagaajiyo iyaa wax lagu yeeshaa qodiduna waa maxay waa kharaabin waa takriib meeshii waad baabi'isay meel aada qoday oo aad maaragtay waxa wey kharaabisay dee ku ye oo ceelkii biyahana de halkaa mayna biyihii markii la gaadhay biyihi iyagaaba ahaa sirulxayaa soo maa waaba nolosha de maarata waa wey wixii ay ku taagnayd biyuhu marka markaad biyo gaadhay kii biyo gaadhay isagu de biyahaas dhul badan baa noolaynayaanba iyagu markaa waa gaar oo iyaga waa lagu milkiya laakiin macaadin tan kale waxba laguma milkiyo in aad macdan ka gaadhay oo meeshii dahab ka heshay ama fida ka heshay ama waxaan kale dee la raadiya aad ka heshay kuma yeelanaysid saasaa markaa muctamada faidan sarafa markuu iskaga taga ceelkaa oo meeshaa uu qodayay kaana gayruhu gayrkiibaa u ahaanaya axaqa bihi mid markaa u xaqa markuu ka tago maala hadduu habeenkii baa galay u iskaga tegay marka berri oo kale da inu isagu dan usan doonaya adna habeenni o iska sii qodatay markaasaad waxyaala kala soo baxday waxaad kala soo baxday adigaa iskale berri markuu yimaado de isagaa kaaga xaq lahaaye waa adu yar banaynaysa ha wado intaa uu banaynayo baad na sugaysa marku ka tago ba adiguna aad ku bilaabaysaa ilan cidima lehe fa idan sarafa markii uu ka taga buu yihi kaana gayruhu gayrkii baa noqonayaa xaqa bihi mid u xaq wain aala muqaamuhu ama maqaam muqaamuhu muddatu iqaamatii wey haddii ninkan joogitaankii meesha uu joogay uu dheeraado kama soo bixi waayo wa hunaaka hayru cid kalena ay joogto oo ay dooneysa iyaduna inay markeeda gasho ninkani meeshan wuu baaray in daab laga helayu arkay wuu ku bilaabay shaqadiibu ku bilaabay wuu ka soo bixiyo waayiga qolo kalena marka way soo yar duldhigteeno waxay isleeyihin markuu ka dhaqaaqo idinkuna aa gashaan aw sabaqa ilayhi ithnaani ama marka horeba ay laba soo meesha usoo dheereeyeen usoo horreeyeen oo mid waliba uu leeyahay anaa qodanaya anaa qodanaya uqrica baynahumaa waa loo qori tuuri waa loo qori tuuri labadan isku marka yimid kaa markaa dheeraa muqaamkiisu uu dheeraadayna isagana sheekhu isagana wuxuu leeyahay halkan unbaa qurcadaasaa la gelinaya oo uqrica baynahumadaas iyo khilaafkani halka wuu ku jiraa laba weyn aalmuqaama waynu soo martay maogta tii hore wanagii halka hore ku xidhnay waxaynu ihi khilaafka meeshaa uu ku sheegay maaratay markay laba soo dheereeyaan la gelinayo lama gelinayo laakin tan iyadu waa caadoshaho isagu san ugu talagalay waayo muhadabkana sanan bu ugu sheegay markuu muddo dheer joogo waa loo qori tuuri hadduu qorigu usoo baxo iska sii wataa la odhan hadduu kii kale usoo baxana usoo banee baa la odhan kaasi waa wejhi wa qiila waxaa kale oo la yihi maa yuqadimu imaamu axadahuma ciddii markaa mas-uulka ahayd iyaa qof horreysiinaysa o ki ay markaa u aragtay inay maslaxaddu ay tahay in isaga la horreysiyo iyaa la horreysiinay hadday labadu mar wada yimaadeen sidoo kale markuu kan muddada ku jiray haddii markaa eh, dab loo arkay in usoo yar banee dadka la yidhaahdo usoo banee baa la odhan waxaa markaa uu leeyahay wadaadkan shaarixu isagu lam yuzcaj canhu kamaa marw aduu muctamedku waxa weya ninkaasi intaa uu markaa de hawshiisii watee baahidiisii aanu dhamaysanin waa la daynaya haba dheeraate sida muctamedkahi waa in loo daynayo ilaa iyo inta uu dantiisa ka qaadanayo laakiin haddii wixii xaajadiisa isagoo kale ku filayn uu qaato markaa kadib ada iskaga da dadka ubanaa la ohanay hadduu kaba soo bixi waayo wixii markaa baahidiisa ahaa haduu ganacsi doonayay in lagu ganacsado ula soo baxay haddii uu wa isagu ku muraadsaday doonayay intii xaajadiisa ayada ubaahna la soo baxay haddana uu kaba soo bixi waayo markaa waa laga saaraya ubana dadka waa la ohanay meesha xanibi wain aqطaca alimaamu dawladdii haddii ay siiso shay-a min dalika wax waxaa kamid a ah haddii ay qof siiso fain qulnaa haddaynu nidhaahno inahu yamliku lmacdina macdinka wuu ku milkiyeyey bilcamali ki markaa shaqada kii ka shaqeeyay ee markaa macdan helay meeshii isagaale haddaynu nidhaahno saxal iqaacu iqaaciina wuu ansaxayaa in marka horeba dowladdu ay ku siisaa ansax bay noqon wa saara lmuqacu waxaanu noqonayaa kan la siiyey axaqa bihi mid uga xaq leh min gayrihi gayrkii wain qulnaa haddaynu nidhaahno laa yumlaku lama milkiyana fa fi liqaaci qawlaan iqaaci miyuu banaan yahay mise ma banaana laba qowl baa ku sugan axaduhumaa mid wuxuu leeyahay laa yasixu asixi maayo wathani ka labaadna yasixu mayane waa loo jari karaa fi ma yaqdiru cala alcamali fiih inta uu ka shaqayn karaya buli haddaba macdankaa baatinka ah dawladdii meel ma ku ansixin kartaa adiguna inaad wax ka baadhato oo markaa waxa weeyaan ma noqonaysa hadii sidaa lagu yeelo mid markaa dadkii uga xaqle miyaad yeelan miyaad noqonaysaayo si dawladdu ay meeshan adiga intaa kuu jartay ku tiri adigu baa ka baaran kara sax miyay noqonaysaa mise ma noqonayso waxay ku dhisan tahay buu ku yidhi labadii qowleyna soo maray qofkii iska qotay ee deetana macdantii gaadhay ceelkan ma isagaa iskale mise iskama laha labadii qowle kusugna haddaynu nidhaahno isagaa iska lahaa dee markii dawladdu kusiisana waad iska yeelanaysaa waa caadi kol haddaad marka hore markaad ka shaqeysa aad yeelan karaysay markay kusiisana waad yeelanaysa laakiin waxaa inoo soo muctamad ahaa inaanu qofku yeelanayn markii maarata waxa weyan meeshii qodu wax ka gaaro haddaba markaynu qawlkaa muctamadka ahaa ku soconno iqaacii iyo siintii dowladdu ujaridii dowladdu ay ku jaraysay ma banaan mise ma banaana laba qowl iyaa ka ka imanaya midi wuxuu leeyahay ma ansaxayso maxaa yeelay dee kol haddii aanay wax ay bixin wa maarata la yeelan kara meeshii aanay ahayn dawladdu ma bixin karto kol haddaan wixii wax la yeelan kara ahayn dawladdii ma bixin karayso saasuu markaa qawlkaasi odhanaya macaadinta daahirka ee noo soo soctona daas qaadanaya muctamadku waa kan dambe wuxuu leeya me way ansaxaysaa way ansaxaysaa fi ma yaqdiru cala alcamali fiih inta uu ka shaqayn karayo ee maaragtay uu ku filan yahay waa loo xidi karaa marka inuu meeshii yeeshay ma aha ma yeelane laakiin wuxuu u xaq leeyahay inuu meeshan wax ka baaro xadiid baaba loo daliishadayo nabiga calayhi salaatu wasalaam inuu nin u yimid oo uu yihi ya rasuul allah milxa mi ma arib meeshaa yamanta ku taalla milixdeeda abyad ibni ja ibni ibni jama ibni jamaal wax noocaas o kale la odhan jiray abyad ibni xamaal ama jamaal wax noocaas saxaabiga wuxuu yihi ya rasuul allah igo milxa ma arib marka inuu deetana nabigu alayhi salaatu wasalaam u iqtacyo ugooyey iyaa marka xadiidku uu tilmaamay kadib baa lagu yihi ya rasuulala inahu kalmaa id waa biyaha macaan oo kale waxa aad u jartay yani waa wa maarata wa dee ummadiina ay u wada baahan tahay oo sidii macdan daahir oo kale ah markaasuu nabigu alayh salatu slam ka celiyey marka waxay tusinaysaa macdankii qarsoonaa ee baatinka ahaa in cid de loo xidi karo in cid loo xidhi marka waa uxidhid weya siin maaha way banaantahay marka wuxuu yihi waman sabaqa qofkii usoo dheereeya ilaa macdinin dhaahirin macdinkii muuqday oo yutawasalu lagu gaarayo ilaa maa fiihi waxa ku sugan bigayri camalin shaqa la-aan kal qaari sida markaa qaarkii waa daamurkii wanifti naaftadii batroolkii wixii lamidka ahaa wlmuumiyaai baashaa muumiyaaga la ohanayo iyadana badaa soo tuurta ay yidhaahdeen wax badu soo tuurto walyaaquuti yaaquutki walbilawri dhagaxii bilawrka ahaa waa waxaan markaa quradiy waxaan laga samaynayay walbiraami burmooyinkii waa dhagaxaanta dheriga laga sameeyo walmilxi milixdii walkuxli dhainakuushi waljasi nuuradii walmadari dhoobadii iyo ciidii aw ilaa shayin min almubaaxaati ama wax kamida ah waxyaalihii iska mubaaxa ahaa ee cidi aanay lahayn ka wasamaki kalluunkii qofka u dheereeya soo hor qabsada iyo wamaa yuuqadu wixii laga qaadanayay min albaxri badda min alulu- ee luulkiia wasadafi iyo dee sadafta waxyaalaha badda laga soo saaree dee maaragtay wax laga sameeyo asdaafta ah waxaan marka hore markooda hore malaa de xayawaanaadkan yaryar bay ayay u yihiin qolof marka dambena de waxay iska noqdaan waa wax lagu sameeyo sadaftaasi iyo wamaa yambutu wixii ku baxa filmawaati dhulka aan cidi lahayn ee min alkeley doog ah walxaabi iyo xaabadii markaa halkaa taale iyo wamaa yanbucu wixii kasoo burqada min almiyaahi ee biyaa filmawaati dhul aan cidi lahayn iyo wamaa yasqudu wixii soo daata oo min athuluuji barafkaa da-aya ah iyo wamaa yarmiihi naasu wixii dadku ay tuuraan ragbatan canhu iyagoo markaa iska nacay oon dan ka lahayn aw intahara ama daatay min azuruuci beeraha kasoo daatay aan cidi ka daba iman wathimaari birihii markaa iska soo daatay cidi aanay waxba ku falin watarakuuhu dadku ay iskaga tegeen ragbatan canhu iyagoo aan danaynayn oo iska nacay qofkii waxaa wax kamida usoo dheereeya usoo horeeya oo faakada qaata shay-an minhu wax kamidii malaka isaga iskale waxaasoo dhan meelahaasaa tagtay aan cidi lahayn markaasa dhagxaan ka soo guratay adigaa iskale ciid baad soo guratay adigaa iskale mar haddaan meesha cidi lahayn inta laleeyahin da waynagaa sheegnay imika buurihii baa la sheeganaya buuraha halkaa lagu yeelan weligaana maad beerin gurina kama dhisanin muxuu ahaaye maraafiqna kumay ahayn wa alla wax markaa bmka lagaa iibinaya dhagxaanta dad buur dhagax u doonato buuraha dad u doonato waa lagaa soo iibinaya waa sharci daro ciiddii bay iibinayaan banaankaa iskaga taagay weligii meel aanu beerin aabihiina beerin awowgiina beerin marka waxyaalahaas dhan iyo macaadintaa badda ku jirta iyo waxaa dhulka iska dul yaalla qofkii oo iyo xaabadaa iyo xataa dadku waxyaalahan ay tuureen ee ay iska daayeen iskaga tegeen sida roodhi yaroo meelaha lagu soo tuuray iyo ab maaragtay timir meelaha iska taalla iyo oo maaratay waddadii la iskaga tuuray bustaankii ka soo daatay ee banaanka isaga soo daatay ee cidina aanay ka daba imaneen ay iska muuqatay inaan de cidi waxba ku farayn oo aanay waxba danaynin qoladii meeshan lahay waxaa qofkii ugu hor qaata yaa iska yeelanaya halkii markaa de mansabaq ilaa maa lam ilayhi muslimun fa huwa lahuudi iyo waxaasoo dhan la gelinaya iyo de axaadiiskii nabigu ala slam lahaa maaratay inuu midkiin tago oo soo xaabo soo gurto oo uu markaa de yani iibiyo iyo uga khayr badan inuu dadka wax weydiisto acawhu aw manacuuhu marka muxuu tusinaya xadiidku qofku xaabadii uu soo qaatay inuu yeeshay de ila waa kan iibinaye ka ganacsanaye wain sabaqa hnaani laba hadday usoo dheereeyaan ilaa daalika xaabo yaroo meesha taallay iyay laba markaa isku qabsadeen anaa intan qaadanay iyo anaan qaadanay wa daaqa canhumaa wixiina waa ka ciidhsan yahayo kuma wada fila fa in kaanaa hadday yihiin ya'kudaani kuwa u qaadanaya waxaan litijaarati ganacsi qusima baynahuma bu shek waa loo kala qaybin laba baa loo kala qaybin oo kala qaatun baa loodhan wain kaanaa hadday yihiin yaakudaani lqaliila kuwa mid yar qaadanaya lilisticmaal oo isticmaalaan doonaya faqad qiila waxaa la yuqracu baynahuma loo qori tuuriyo kii qorigii soo baxaa intan iska wada qaada kor haddaani ku wada fillayn wa qiila waxaa kaloo la yihi mayana yaqsimu limaamu baynahuma dawladda way uka dawladdu way ukala qaybinaysa wa qiila waxaa kaloo yuqadimu limaamu axad oo mayana kii uu arko markaa ijtihaadka markuu ijtihaado kii uu is ihahdo kanaa u mudan ayuu markaa ciddii mas-uulka ahay ay siinaysaana waa la yihi sheekhu markaa halkan dariiquu maray kala qaadaysa ma ganacsi baa loo doonayaa mise isticmaal haddii ganacsi loo doonayo qawlan waaxidan waa loo kala qaybinayaa buuli maxaa yeelay de meeshii ma jirto baahi gaaraho qof ganacsigu meshi ka doonaya wax markaa qof loo horreysiya meesha ma taalle waa loo qaybinayaa saasuu qiilka ayuu markaa haddii ay tahay arrintu isticmaalna saddex weji ayuu sheegay ha loo qori tuuro ha loo qaybiyo iyo mayana inta la eegego kooda markaa loo arkay inuu uxaq leeyahay ha la hormariyo muctamadku saddexdaa midnaba maaha yani waxa weeye labada xaalaba isku qabanaya ama ganacsi ha ahaato arrintu ama isticmaal ha ahaatee waa loo qori tuuraya il labadana waa usoo dheereeyeen wixiina kuma wada fila mid ahaan unbuu ku filan yahay shareecadu waxay kusoo aroortay labadii qof ee wax u sinaada haddii aanu wixii wada gaadhaynin ha loo qori tuuro markaa waa loo qori tuurayaa wain aqطaca alimaamu shaya min dalika haddii dawladdii waxaa wax kamida ah ay qof u xidho lam yasixa iqaacu uxidhidaasi ma ansaxayso waxba kama jiraan buur bay xidha waa alkaa waa maarata dhagxaanta taal waxaa guran kara uun hebel waxba kama jiraan wax shaqeynaya ma waa dulmi waa taa nabiguna alayhi sala slam markii dee loo sheegay milixda meesha taalla waa kaa nabigu ka celiyay ninkii wuxuu yihi fain kana min dalika ma yalzamu calayhi munatu haddii macdantan daahirka ah uu jiro wax hawl u baahan fain kaana min dalika macdankan daahirka ah haddii ay kamid tahay ma wax oo yalzamu calayhi munatun haw gelayso hawl u baahan bian yakuuna waa sida inuu noqdo biqurbi saaxili halkii xeeligii bada mawdicun meel idaa xasala fiihi ilmaamu markii biyuhu ay soo gaadhaan xasala fiihi milxun milix ama minhu milxun milix ay markaa biyihii ka imanayso jaaza waxaa markaa banaan an yumlaka in lagu milkiyo bilixyaai noolay wajaaza lilimaami dowladdiina waxaa u furan iqtaacuhu inay qof uxidho ay markaa siiso eeg haddii w hawl ubaahan ay tay imka bdxdii oo kale de marna hawl uma baahnee meelaha ay badu ka noqotay unbaaba laga soo urursanaya mar marna waxaa loo baahan yahay in meeshii shaqa la geliyo oo la diyaariyo oo la maaragtay meeshii meela la qodo oo meesha markii detana biyihii haddana laga yaabo in mararka kood gacan in loo soo jeexo loo baahdo hadii markaa meel noocaasi ay jirto oo hawl u baahan haddii kale aan maaratay sidan ayarun looga soo qaadan karaynin de meeshii haddii qof uu markaa nooleysto uu dego uu guri ka dhisto isagaa yeelanayo lama odhanayo macdankii baa dul degtay macdan maan degin anigu meel banaanaan degin haddii uu markaa dawladdii ay ku siiso ku tirahdo intan adigu milix ka sameena iyaduna way banaanaysa mar haddii meeshii ay hawlgelaysay aanay ahayn wax aayar uun la guranayo wuxuu yihi wain xamal imaamu ardan haddii dhulku uu haddii imaamku ama dawladdii ay seero ka dhigta meel litarcaa fiihaa si ay u daaqdo ibilu sadaqati geelii ama xoolihii sadaqada iyo wanacami ljizyati xoolihii jizyadii gaalada laga qaaday wakhayli lmuqaatilati iyo markaa eh, fardihii ciidanka mankii marka mujaahidiinta ahaa walamwaali alxashriyati iyo xoolihii markaa danta guud ahaa ee lasoo ururiyey ee danta guud ahaa iyo wa maali man qof xoolihii yadcufu can ilibcaadi ka itaal daran inuu fogaado fi alab lujca awsraadsi ama dograadsi yani waa kuwa de dadkeenu guure ee raadsada kolba meesha wax ka da-een halkaa markaa dooga u raadsada guuritaankaa dooga la daba socdo lujca ama maarata ayaa la yihahdaa intijaac baa la yihahdaa af carabi lakin af soomaaligeena malaha waa la guuray una markaa ya waa geediga laakin raadsanaya meeshaa kolba waxa weeye cosab kale kuwa daba socda waxaasaa intijaac la yidhaahda xumahayna soo maha daaq raadsigaasi nimankaa markaa aan daaqa raadsan karayna meelo fog fog aan tegi karayn iyagana dee maaragtay in markaa seerahaa loo qabto oo iyaga markaa xoolahooda iyo xoolahaa danta guudi intan markaa loo qabto walam yadura dalika binnaasi arrintaasina aanay ahayn arrin markaa dadkii guud dhibaato markaa gaadhsiinaysa jaaza way banaan tahay fii aصaxi qowleyni laba qowl baa kusugan qowlkooda a midkooda sixada badan walam yajuz ama walaa yajuzu mase banaana fi aakari qowlka kale dowladdii inay meel seera a ah qabato oo ay ugu talagashay xoolahaa danta guud inay daaqaan iyo dadkaa iska ducafada ah ee aan maaragtay u daaqsin tegayn karayn in meelo fogfog in xoolahooda ay markaa halkan daaqaan inay meel u qabato ma banaan tahay mise ma banaan laba qowl baa kusugan qowl wuxuu leeyahay way banaan tahay waana muctamadka maxaa yeelay dee nebigu alayhi salaatu wasalaam seero wuu qabtay cumar bin khataab wuu qabtay cuhmaan bin cafaan wuu qabtay aahaartuna waa mashhuura macruufa waana qowlka markaa muctamadka qawlka kale wuxu le may ma banaana maxay banaanaa weyday leannu nabigu wuxuu yihi alayhi sala slam laa xima ila lilahi walirasuulih kama fi saxiix ma xima ma yeelato ama maarata seere ma ma laha ilahi iyo rasuulkiisa mooyaan cid kale seere male marka dee dadkii kale seerihii waa laga xiray lakin waa xadiidka laftiisa waxaa lagu fasiray rasuulku alayhi salatu slam seeraha uu qabanayo waa seeri dadka umada ee guud ah maaha in nabigu ala sala slam uu naftiisa uu qabanayay marka mar haddii ay sidaa tahay dee dawladdiina dantii guud iyay qaabilsan tahay way qabanaysaa saxaabadiina waa kuwa ku dhaqmay wuxuu yihi fain zaalat ilxaajatu haddii baahidii ay meesha ka baxdo jaaza waxa banaan an yucaada in loo celiyo maaragtay meeshii seeraha ahayd ila maa kaana caleyh sideedii hore oo seeranimadii laga baabi'iyo haddii baahidii ay meesha ka baxdo oo dee maaragtay in seero la qabto dantii loo maaragtay eh, baahidii loo qabay ay meesha ka baxdo meeshii dhul caadi oo mubaaxa in dib loogu celiyo oo seeranimadii laga daayo iyaa banaan way banaan tahay markaa isagoo halkan wuxuu u wataa xataa meeshii nabigu uu seeraha ka dhigay waa la bedeli karaayo dhul caadiya iyaa laga dhigi karaa wa qiila waxaa la yihi maaragtay wejhiya maa xamaahu rasuul llahi sal slam dhulkii nebigu uu ximaayeeyey uu seeraha ka dhigay laa yajuuzu takyiiru in la bedelaa ma banaana bixaalin sinaba iyadoo looma bedeli karo wa hada huwa alasaxu wejiga sixada badani waa sida maxaa yeelay meesha nebigu alayh sala slam uu seeraha ka dhigay nas baa kusoo arooray kol haddii nas meeshan uu yaallo ijtihaad iyo inaynu inagu ijtihaad gelino oo dantu maxay ku jirtaa aynu nidhaahno ma jirtaa la yidhi sideedaasaa loo daynayaa meelihii kale ee dawladaha kale ay seeraha ka dhigeen iyuunbaa haddii dan loo arki waayo inay seero sii ahaato la burinayaa laakin taa iyada sideedaa loo dayn halkaa ku joogo sala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed allahu aclam ma banaanta inay dawladii kooto ugu xidho shay ay dadku wadaleeyihiin hal qof sida layrhkii danta guud ahaa haddii yani wax ay dawladdu leedahay oo cid ka shaqeysa loo baahna loo arko markaa qof in laga kireeyo ama dee uu isagu ka shaqeeyo dantiina umadda uu ku soo celiyo isna uu ka faa'iido taasi dhib ma laha laakin ha in la yidhaahdo mathalan warshad layd hebel unbaa magaalada gelin kara cid kale oo laydh gelin kartaa ma jirto iyo taasi taas anu wax lagu banaynayo shareeco banaynaysa ma garanayo ama la yidhahdo eh, ganacsiga noocaasa ah hebel unba wadanka keeni kara cid kale ma keeni karto waxyaalahaasoo dhami waa waxyaalaha aanan anigu ku ogeyn fiqiga wax banaynaya garoomada dawladda iska daa in bilaash lagu ciyaaree in la galo ama la daawado ayaa lacag ah ma banaan in dhalinyarta lacag laga qaado dantii guud anigu garan maayo wax lagu banaynayo waa laga kareynaya see looga kare in laga kareeyo maaha waa in loo dar yeelo loo hagaajiyo siday usoo kala horreeyaan dadku marka ay uga loo loo nidaamiyo oo loo habeeyo lakin in lacag baa laga qaadaya la yidhaahdo wax lagu banaysanaya ma garanayo mida kale malcabka laha baa la yidhi meel aan cidi lahayna lamaba kareyn karo kayfa yuclamu an yaqdiya xaajatahu aladii aala muqaamuhu inuu xaajadiisii baahidiisii de maya waa la garan karaya hadduu isticmaal u doonayo inta ku filan waa la garanaya hadduu ganacsi u doonayona inta ganacsi u gelaysa de waa la qiyaasaya waa iyadana waa waa la qadaraya turkiga waxaa laga sameeyaa wado badda hoos marta shirkad baana dhistay waxayna shardisatay gaadhi kasta oo soo mara inay lacag ka qaado maadaama ay shirkadu lacagta bixisay ka waran sheekh ma ansaxaysa de horta waxaan ay ku dhiseen iyaga ciidan iyo waxaanay meesha dhigeen iyaga alade laguxoodi waddada imika adaad adigu laami saarto dee waddadan adigaa le laamida maaha inaad dhulka leedahay laakiin dhagaxan iyo jaygan iyo waxaan isa saarana adigu keensatay waxaan horta adigaale laakiin waddadii baa danguuda haddii markaa dawladda ay u aragto inaad meeshii wax ummadii anfacaya aad ku qabatood ku samayso adigoon wadadood waddadoodii ka qaadanaynin dhagaxa iyo waxaa yar dee laguu saaro dadkiina ay u baahan yihiin qaraabakiilo meesha aanu ka dhicine dee la eegay maslaxadii dadka taas waa la soo dhaweyn karaa waxaad markaa dadka ka kareenaysaana waa jaygaagan meesha yaalle iyo daamurkaagana ma aha inaad wadadoodii aad maaragtay ka kiraynayso waanad waddadii da waad uhagaajisay waad uhabaysay ee kamaad xumaynin laakin maca dalika arrintaasi weli waxay ubaahan tahay baxi iyo baadhitaan bal wadadaasi sidaa ma loo kirayn karaa oo arrintaasi ma banaan tahay waa arrin u baahan dee in baxi laga sameeyo ka baxi ka qoranta in madamada fiq soo akrinaysaan insha allahu inaad soo diyarisan wax soo baadhaan waa laidinka doonaya wallahu aclam